alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala الله على muxamedi wcala ali محمد وسلم تسليما kaiira kitaabu ljihaad waa kitaabka sagaaliyo tobnaad ee ka mid a cumdat laxkaamka waana kitaabka ku saabsan jihaadka aljihaad sharcan waxaa la odhanaya waa badlu juhdi waa badlu ljuhdi fii qitaali lkufaari linusrati diin illah in waxa weeye awoodda lagu bixiyo dagaalka gaalada lala dagaalamaayo Eh, looguna bixiyo si diinta loogu gargaaro culamo badani saasay ku tacriifiyaan inkastoo bacdi culamada ka mida ay soo geliyaan qutaacu ariiqa iyo in lala dagaalamana ay soo geliyaan iyo buqaadda laakiin sida saxiixa ah dagaalka buqaadda iyo lala dagaalamaya waa ka duwan yahay baabkii jihaadka ma aha saas aawadeed ba axkaamaha ay kala duwan yihiin isku axkaam aynay ahayn isku axkaam aynay ahayn marka yacni laba nooco kala duwan oo dagaala weeyaan dagaalka aadka loo boorinayaa fadaaisha badan lagu sheegay aadka iyo aadkana loo booriyey jihaad marka la itlaaqo ay ku dhacayso waxa way noqonaysaa gaalada in lala dagaalamayo gaaladaasi ha ahaadeen qaar murtadiin oo diinta ka laabtay ama ha ahaadeen kufaar asliyiin ah oo hore gaalo u ahaa labada nooc waxay soo gelayaan fii qitaal kufaar ayay soo gelayaan buqaadda markii la dagaalamayeyna lama odran jaahidu ee waxa uu ilaahay yidhi faqaatilu latii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah marka jihaad lagama cabirin xagga axkaam ahaanna waa kala duwan yihin aanti xadiiskii ku soo aroortay man qaatala litakuuna kalimat allahi alculyaa fahuwa fii sabiili illaah marka tacriif ahaan saasuu noqonaya jihaadku waa mashruuc oo waa la amray aksarka culamadu waxay leeyihin waa waajib min xaysu alaslu oo faral oo kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ijmac culammadu ku waajibay daa'ifo yar baa laga sheega inay yidhahdeen waa tatawuc laakiin qowlkaasi waa qowl shaad ah daa'ifo yar oo taabiciinta ka mida ayaa laga soo noqliyey waxaanay aqbali kartaa inay u jeedaan celcelinta gaalada lagu celcelinaayo weerarka laba goor wax ka badan sanadkii inay taa tatawuca ka dhigayaan oo waxay yidhaahdeen culammadu marka galada lala dagaalamayo sanadkii hal mar ama laba goor in la weeraro ayaa la rabaa awalaa yarawna anahum yuftanuuna fi kulli caamin maratan aw maratayn aayaddaasay ka qaateen culamada qaar marka bacdi baa yidhahda intaa wixii ka badan waxay noqonaysaa arrin markaa fadiila bay noqonaysa kamana hadlayaan difaacii waxay ka hadlayaan marka alabkii calaa kulli xaal jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan jihaadku waa fardu kifaaya min xayu alaslu waa faral ummadda si guud u saaran oo haddii cid ku filani ay ku qunto oo cid ku filani ay furiso inta kale faralku ka dhacayo laakiin xaaladaha qaarkood buu fardu kifaaye ka baxa oo fardu noqdaa inuu asaaratan fardu kifaaye yahayna waxa u daliilo ay ka qaateen aayado qur'aana iyo axaadiisba aayadaha waxaa ka mid ah falowlaa nafra min kuli firqati minhum طaa'ifatu liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim aayaddaasoo kale waa ka deliishay oo lama odhan hadday soo wada baxaane waxa la haddii koox walba may ka soo baxdo qaybi may ka soo baxdo waxaa kaloo u daliila aayaddii suuratu nisa ku sugnayd baa iyaduna u daliila laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayr uli darari waalmujaahiduuna fi sabiili illah bamwaalihim waanfusihim fadl allah mujaahidiina bamwaalihim waanfusihim cala alqaacidiina daraja wa kula wacada allahu lxusna aayadda lafteeda culamadu waa ka daliishadeen oo waxaa ku sugan in markaa mujaahidiintii la fadilay oo qaacidiinta laga fadilay labada mid walbana waxaa loo ballanqaaday hadday mujaahidiintii yihiin hadday qaacidiintii yihiinba waxaa loo ballanqaaday janna loo ballanqaaday dee haddii qolo ay dembi ku sugnaan lahayd oo ay yani waxay markaa ku mutaystaan ama naar ama wax la mida lama yidhaahdeen wakullan wacada allahu alxusna marka waxaa laga qaadanaya inuu jihaadku yahay fardu kifaaya ayaa laga qaadanaya min xayu alaslu asal ahaan buu saa yahay fardu cayn wakhtiyada qaar waa noqdaa marka dee asbaab buu ku noqonaya fardu cayn marka la yidhaahdo shaygani waxa weeye fardu cayn saaya saaya saasuu ku noqonaya waxay caddaynaysaa asalku sida kale inuu yahay waayo tani waa xaalaad istisnaa'iya oo lasoo reebay saddex xaaladood bay culamada badankoodu sheegaan in farducayn noqonaayo mid waxa weeye waa ciddii goobta xaadirtay oo goobta jihaadka joogtay markuu dagaalku dhacayo inuu dagaalkaa ka cararaa uma bannaana inuu yahay un mid xeeladaysanaya oo inuu ku rogaal celiyo doonaya ama qolo kale yacni ku biiraya oo la gaashaan qabanaya amaba ku eeranaya oo laga taagbatay axwaasha noocaasa waa laga reebaya waman yuwallihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifa liqitaalin aw mutaxayizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min allah marka aana tii ay ku soo aroortay watawalli yowma azaxfi inuu ka mid yahay dembiyada waxhalaaga inuu ka mid yahay marka khusuuska cidda goobta xaadirtu ku tacayunaya farducayn ku noqonaya ciddi kale maya marka mar labaadna farducayn waa noqdaa waa haddii cadowga gaalada ay soo degaan beledka agtiisa oo ay koobaabaan ama ay sweer ka qabtaan min xaalka caynkaasna loo baxo oo lala dagaalamo oo laga daafaco waxay noqonaysaa mid waajiba ah, qadar almustataac haddii la kari karayo taana waxay culammadu yidhahdeen wax khilaafi kuma sugnaan laa khilaafa fii marka ijmaaca xuja ah ijmaaca ayaa xuja ah xaaladda saddexaad waxay tahay waa mar muslimiinta imaamkoodii ama hogaamiyahoodii ama amiirkoodii u amray inay soo baxaan ama cid gaar u amray shaksi gaar u amray hebel adigu jihaadka u baxa amarkaa gaarka uu amray khusuuskiisu ku tacayunaya shaksiga gaarnimadiisa uu amray wuxuu ku noqonayaa fardu hadduu si caama istinfaar u sameeyana waa saasoo kale wuxuu ku noqonayaa fardu cayn waida stunfirtum fanfiruu aayadda ilahay muxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu maa lakum ida qiila lakum unfiruu fi sabiili illahi ithaaqaltum ila alard marka marka lagu yidhaahdo infiruu fi sabiili illaah inaanay markaa waxaa dhulka isku sii dhejin oo ay markaa baxaan ayaa aayaddu sheegeysa ayaa aayaddu ay sheegeysa xadiiskuna waa sheegaya waida stunfirtum haddii laydinka nafiir iyo bixitaan dalbo inaad baxdaan oo jihaadka usoo baxdaan haddii laydinka dalbo fanfiruu baxa ayaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiiska saxiixa saasuu yidhi marka xaaladdaa saddexaadna wuxuu noqonaya farducayn buu noqonaya ibnu cuthaymiin wuxuu ku daray xaalad afraad aan badanka culammadu sheegin macquulna ah xaaladda afraad waxay tahay waa in cid markaa shaksi gaar ah ama cid gaar ah jihaadkii uu ku xidhmay masalan oo kale shaksi baa wuxuu yaqaanaa yacni hubabka noocyo ka mid a noocyada hubka ana cid kaloo hadda isticmaali karayso taqaanaa ma jirto xaalka caynkaasa ciddaa wuxuu ku noqonayaa fardu cayn min baabi ma laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun saasaa markaa waxawn yani taasna ay tahay xaaladaha kale ee intaa kasoo hadhay inay fardu kifaayo tahay culamada qaarkood waxaabay soo rareen ijmac waxay yidhaahdeen ba ijmaac baaba ku sugan culamadu isku waafaqsan yihiin marka kolley khilaaf yaroo yani markaa ku sugan waa jiraa markaa nusuusta iyo adilada inay ku tusinayso ayaa markaa fiican laakiin masalada ijmaacnimadu war baa ku jira noocyo kaloo jihaad lagu ilaaqay waa jiraan oo ku saabsan ama markaa waxaan yani in eh, lala jihaadayo shaytaanka in lala jihaadayo faasiqiinta oo lasoo gelinayo qutaacu turuqi iyo ashyaada lamidka ah eh, in lala jihaadayo eh, nafta in lagu jihaadayo dacwada laakiin ashyaadaasoo dhan marka jihaad la ilaaqo jihaad fi sabiil illaah ashyaada ku dhici mayso marka ashyaada kale loo jeedo waa in qariina raacdaa marka laga tilmaamayo mujaahadada nafta lala jihaadayo waa inay qariina la socotaa marka dacwada looga jeedo waa in qariina la socotaa wajaahiduhum bihi jihaadan kabiira bihi ay bilqur'aan qur'aanka ku jihaad waa jihaad dacwa lakiin qariina markaa la socoto saasuu ku dhacay sidaas ayuu ku dhacay fa fiihimaa fajaahid ajar jihaad ka raadi qarinaa la socotaa birulwaalideynkiibaa lagu tilmaamaya dadaalka lagu dadaalayo nooc jihaad ah ama fadli jihaad in laga helayo laga tilmaamaya waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana in waxa weeye markaa ayaddu makiye tahay wakhtigaana jihaadka dagaalka gaalada lala dagaalamaya aan la sharciyeyn waa qariino iyaduna caddaynaysa in looga jeedo yani markaa jihaadkii aan dagaalka ahayn wahaa kada marka nafta in lala jihaadaa waa jirtaa laakiin jihaadka marka la iطlaaqa ay ku dhacaysa maaha almujaahidu man jaahada hawaahu fii daat illaah xadiiska waxaa lagu soo wariyey sheekh albaani uu quweynaayo mujaahidka dhammayska tirani waa ka hawadiisa la jihaaday oo ilaahay dartii kula jihaaday ilaahay dartii kula jihaaday jihaadka culammadu waxay u qaybiyaan laba nooc jihaadu alab iyo jihaadu dafc jihaad alab ahoo gaalada la raadsanayo oo la doonanaayo oo lagu bilaabayo iyaga la hujuumaayo iyo jihaadu dafcin iyo jihaad gaalada la yska daafacayo iyagu ay weerar yihiin mucaasiriinta qaarkood waxay mareen jihaadka mashruuca ahi inuu yahay keliya jihaadu dafci jihaadkaa difaaca inuu yahay wax jihaadu inaan u jirin oo gaalada oo beledadooda ku sugan inaan beledadooda lagu weerarayn ee jihaadka islaamku qabaa uu yahay difaac keli ah sidaasaa bacdu almucaasiriin ay mareen lakiin wejigaasi waa qalad waa qalad sax ma aha waxayna khilaafsan tahay sida nusuustii adiladu sheegaysay khilaafsan tahay jihaadka sharciga ahi wuxuu leeyahay jihaad dalabi ah iyo jihaad difaaci ah nooca difaacana waa leeyahay nooca markaa dalabkaana waa leeyahay oo gaalada iyaga la hujuumayo lagu bilaabayo labadubana waa jiraan nusuustii adiladuna waa ku tusinaysa oo nebigu sala allahu aleyh wasalam ghaswatu tabuk dee jihaadkuu qaaday wuxuu ahaa jihaadu alab buu ahaa yanii inay markaa waxa ruum soo weerareen ma aha oo la iska daafacayo masaafaduna aad bay u dheeray marka jihaadkaasi wuxuu ahaa jihaadu alab buu ahaa wa kadalika ghaswatu xunayn nooceedu wuxuu ahaa jihaadu alab jihaadu alab buu ahaa marka nebigu sala allahu alay wasalam labada mid walba waa sameeyey jihaadu dafci iyo jihaadu alab wakhtiyada qaarkood madiina lagu soo weerariyey sida ghaswatu uxud iyo sida ghaswatu khandaq markaasu waxa la iska daafacayay marka labada nuucbu way jiraan nusuustii adiladuna waa ku tusinaysaa ahlucilmiguna waa isla ogolaayeen laakiin in la yidhahdo jihaadu talab ma jiro waxaa sababay xoogaa inhizaamka yacni markaa niyad jabka ku dhacay dadka markaa qaarkood oo markaa inay dayagii ay calanwalaynayaan oo awood badan yihiin ayaa markaa waxa weeye sababay markaasaa niyad jabka ku dhacay markii le diintiinu waxay ku faaftaa seef iyo wax la mida ayay waxay dooneen inay isburshaan idhaha may anagu saa ma qabno san baanu qabnaa iyo wax la mida jihaadka culammadu waxay sheegaan shuruuday sheegaan loo shardinayo shuruudaha loo shardinayo waxaa ka mida waa inuu yahay muslim ruuxa jihaadaya waa inuu muslim yahay waa inuu qaangaadh yahay waa inuu caaqil yahay haddaanu caaqil ahaynoo majnuun yahay jihaad kama dhacayo marfuuculqalam baanu ahaa wakadalik hadduu yahay sabi isaguna waa marfuucu lqalam rufica alqalamu can halaaa can asabiyi xataa yaxtalim wa can ilmajnuuni xataa yufiiq fii lafdin wa can ilmajnuuni xataa yacqila marka labaduba in marfuuculqalam yihiin baa xadiisku sheegaya waata kale sabigii quwadiisa iyo marka waxa weeye jidhkiisii waa daciif marka jihaadkii ma awoodi karayo marka qaangaadhnimo in loo shardinaayo iyo caqli in labadaba loo shardinayo waa laisla ogoliyey waxaa kaloo loo shardinayaa inuu yahay saliiman min adarar manu dhib ka maran yihi laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xaraj walaa cala almariidi xaraj markaa ruuxii bukay ama kii indhoolaha ahaa ama kii laangaraha ahaa waxaa markaa kale oo ka sii awleysan kii curyaanka ahaa kullu dalika wax jihaadi ma saarna wax jihaadi ma saarna ha yeeshee haddii ay dhacdo inay iyagu markaa waxaa naftooda ay istiilaan oo ay jihaadkii ka qayb qaataan oo jamaci raacaan sawaadka badiyaan inta ay awoodi karayaan ay ka qayb galaan waa ka asaxaya marka waxaa laga tilmaamayaa inay dembi ku qabin inay jihaadkii ka hadrhaan marka waxay u noqonaysaa taas shardi wujuub hadduu markaa jihaadkii u baahan yahay yacni marka infaaq ama maal iyo wax la mida lafteeda markaa waa loo shardiyaa inuu markaa haysto wuxuu ku jihaadayo hadday tahay hub iyo hadday tahay gaadiduu raacayo hadday masaafaad u baahan yahay aan socod markaa lagu gaarayn iyo wax la mida walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xaraj kuwii aan marka haysanin wax markaa ay jihaadkii u adeegsadaan oo maalka aan haysan ay u kaalmaysanayaan ama gaadiday u raacaan ha noqoto ama waxay isticmaalayaan ha noqoto iyagana inaan dembi saarnayn baa la sheegay marka shuruudaha loo shardinayo ayaduna ka mid tahay waxaa loo shardinayaa waa inuu yahay dakar lab waa inuu yahay haddaanu lab ahayn yacni jihaad kuma waajib aha markii nebiga la weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam hal cala nisaa'i jihaad nebigu sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi calayhinna jihaadun laa qitaala fiih waxaa saaran jihaad aan dagaal ku sugnayn wa fii lafdin jihaadukunna alxaju waalcumra jihaadkiinu waa xajka iyo cumrada marka inuu dakar yahay baa loo shardiyaa shardiganna waa shardu wujuub ee eh, hadday dhacdo gabadhii inay markaa jihaadkii ka qayb qaadato oo ay markaa gasho xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa inay fadli iyo ajar ka helayso fadli iyo ajar inay ka helaysay noqonaysa waana dhici jirtay dumarka saxaabiyaadku inay jihaadka ka qayb galaan waxaa jiri jiray qaar u dagaalama sida raggu u dagaalamaan sida ummu cammaara sida raggu u dagaalamay u dagaalami jirtay maalintii ghaswatu uxud dagaalkiiiyo jihaadkii bay gashay iyadoo markaa waxaa weeyaan markaa raggii ay qaarkood markaa ay goobtii ka carareen ay iyadu markaa dadkii sugnayd ee dagaalamayey ayay ka mid ahay jihaadkana waa soo raaci jireen oo waxaa dhici jirtay inay markaa waraabiyaan eh, ragga inay waraabiyaan dhaawaca inay yacni daweeyaan ama markaa gargaar deg dega u sameeyaan haata markaa nabarada inay dhaawaca u xidhaan ama wax la mida ah, ama dhig joojin iyo wax la mida ah inay u sameeyaan inta u suuragalka marka taasna saas weeye waxyaalaha loo shardinayo jihaadka waxaa ka mid a ah alikhlaas in ilaahay dartii loola imanayo man qaatala litakuuna kalimat allahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah marka ikhlaas in loo shardinaya laga qaadanaya haddaanu markaa sidaa niyada ikhlaaska ah aanu ku dagaalamayn inaynay noqonaynin jihaad inaanu noqonayn ayaa markaa u daliil yahay waxaa kaloo culammadu ay yidhaahdeen waxaa u shardi ah in cam ahaan awood loo hayo oo dhib ka badani ayna ka dhalanayn dagaalkaas ee eh, haddii waxa weeye markaa dhibaato ka badani ka imanayso darar ka badan ay keensanayso xaaladda noocaas ah yacni wuxuu noqonayaa midaan markaa waxa jihaadkii shardigii dhammaystirnayn ayuu noqonaya shareecaduna masaalixda khaaliska ee saafiga ah ee baraxala shareecaduna masaalixda baraxala iyo masaalixda miisaanka badan ee maslaxadu ka fara badan tahay mafsadada bay shareecadu amartaa oo sugtaa shay dhibaatadiisu ka badan tahay maslaxada ku jirta shareecadu ma amarto shareecadu ma amarto waajibaadka shareecadana culammadu waxay yidhaahdeen sidau alcallaama ibnu cuthaymiin uu tilmaamayo markuu sheegay in shardiga qudrada loo shardinaayo jihaadka ayuu wuxuu odhanayaa waajibaadka shareecadao dhan waxaa loo shardinayaa qudra ama istitaaca loo shardinaya ruuxu waxaanu kari karina lagu kalifi maayo laa yukalifu allahu nafsa ila wascaha faataquu allaha ma istatactum waida amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum yani inta la kari karo baa lagala imanayaa waajibaadka shareecada laa yenbagii liaxadin an yudila nafsa qaluu wa kayfa yudilu nafsah qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq marka adilo guud ayay culammadu markaa u deliishadeen oo taasna markaa ay u qaateen maanaata culammadu qaacidahaan ay yidhaahdaan maa kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibtiisu dheeftiisa ka badataa shareecada waxay ku tahay xaaraan waxaa weli aynu ka hadlaynaa darar markaisagaa dadka iyo ummadda islaamka ah dhibta ku imanaysa ay ka badanayso dheefta iyo maslaxada ku jirta oo waxa weeye isaga aawadii ficilka uu la yimi haddii ummadda islaamka yacni markaa darar dhibaato ka badan ay uga imanayso xaaladda noocaasa ficilkiisa iyo dagaalka markaa uu sameeyey oo cadow aanu markaa taaqo loo hayn uu markaa turtuura oo shuqoshuqeeyey isagoo marka isagoo arrin ikhtiyaariya ay tahay xaalka caynkaas waxay noqonaysaa inuu ku dambaabo dhibta marka muslimiinta iyo ummadda islaamka uu sababay oo cadow ayna iska celin karayn uu ku diray ayaa markaa uu ku dambaabaya farqina waa u dhexeeya jihaadkii oo qaa'im ah iyo jihaadkii oo aan qaa'imba ahayn jihaadku haddaanu qaa'im ahayn dee waxa weeye waxaa loo baahan yahay markaa inay ka tashadaan ummadda islaamka oo matelaya madaxdooda ay matelayaan ama ahlulxalli waalcaqdi yacni marka ay ka tashadaan ay xaaladda iyagu qiimeeyaan laakiin in la waliba waa iska oogi karaa keligiibu iskaga tallaabsan karaa oo iska samayn karaa isagaan cidnaba la tashan jihaadkii aan qaa'im ahayn uu ka yeeri karaa mid qaa'im oo taagan oo yani markaa waxa weye jooga waxa weeye tan noocaasa yani iyadu sax noqon mayso marka calaa kulli xaal waxaa loo baahan yahay in waxyaalaha kole loo aqoon yeesho oo bal aad umuurahaas marka in aada loogu fiirsado ayaa loo baahan yahay sheekhu wuxuu soo arorinaya koley axaadiis badan oo fadaaisha ku saabsan bal carabka aan marino can cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam fii bacdi ayaamihi alatii laqiya fiiha alcaduwa intadar cabdullaahi bn abi awfa waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam maalmihiisii qaarkood allatii maalmahaasoo laqiya fiiha alcaduwa uu la kulmay cadowga gaalaad intadara waa sugay xataa idaa maalat ishamsu ilama iyo laga gaadhayo markay qoraxdii ay iilatay oo samada bartankeeda ay ka iilatay oo xaggay u dhacayso ay u iilatay bimacnaa wakhtigii duhur soo galay qaama fiihim dhexdooda waa istaageen fa qaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow laa tatamannaw liqaa'a alcaduw ha jeclaysanin jeclaysaninoo ha tamanniyina cadowga inaad la kulantaan wasalu allaha alcaafiya ilaahay waxaa weydiisataan yacni caafiya weydiista inuu ilahay idinka badbaadiyo oo waxaw imtixaankaa uu idinka ilaaliyo cadowga inuu idinku imtixaano inuu idinka ilaaliyo ilaahay ka barya fa idaa laqiitumuuhum hadday cadowga gaalaad la kulantaan fasbiruu sabra o adkaysta waaclamuu waxaa ogaataan ana aljannata taxta dilaali suyuuf jannadu seefaha hadharkooda hoostooda inay ku sugan tahay bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa jihaadka in lagu helaayo janno in lagu helaayo janno in lagu helayo oo seefaha gaalada yacni inaad hoosteeda ku sugnaataan oo gaaladii ay seefaha idinla dhacaan yacni tan noocaas ah waxaa ku gaadhaysaan janno macnaheeduna ma aha inuu qofku seefta isu dhigaayo intuu iska badbaadin karo waa iska badbaadinayaan laakiin waxaa laga tilmaamayaa haddii ay dhacdo inay marka gaaladu idin dilaan waxaa ku helaysaan janna ku helaysaan baa laga tilmaamaya waa cibaaro baliiq ah uma qaala nabiyu sala allahu aley wasalam intaa dabadeed nebigu wuxuu yidhi sala allahu aley wasalam allaahumma ilaahayow munzila alkitaaba ay yaa munzila alkitaaba kii kitaabka soo dejiyow wa mujriya asaxaaba kii markaa daruuraha socodsiiyow wahaazim alaxzaab kii markaa guruubyada gaalada jebiyow alaxzaab waa qaybaha gaalada iyo jamacyada gaalada kii jebiyow ihzimhum jebi ilaahay buu baryayaa ihzimhum ilaahayow jebi wansurnaa calayhim noo hiiliyo noo gargaar yacni annaga markaa noo gargaaroo noo hiili oo qaar iyaga markaa ka guulaysta naga yeel xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaanu xadiidku sheegayaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam yacni sugi jiray marka wakhtiga duhurku soo galo oo qoraxdu samada bartankeeda ay ka iilato markaa inuu sugi jiray sababta uu markaa u sugayena culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu sugayey inta dabayshu soo dhacayso riixa saba haatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam nusirtu bisaba wa uhlikat caadun biddabuur dabaysha saba la yidhaahdo ee wakhtiga duhurka soo dhacda xagga bari ka soo dhacda ka timaada neecawda wakhtigaas timaada baa laygu hiiliyo laygu gargaaraa nebigu yidhi sala allahu aley wasalam marka wuxuu sugaya yidhahdeen culammadu xilligaasuu sugayey xilligaas ayuu sugayey marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu aley wasalam inuu markaa saxaabadii u diiday oo ka reebay inay jeclaystaan oo tamaniyaan cadowga inay la kulmaan yacni is cajabin iyo iskadin iyo yani waxyaalahaasi inay ku dhacaan ayuu u diidayaa cujbiga haddii la iscajabiyo waxyaalaha jabka sababa ayuu ka mid yahay wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shay'an wadaaqat calaykum alardu bimaa raxbat uma wallaytum mudbiriin marka in la iscajabiyaa yani mid fiican ma aha marka waa in laga taxdiraa waa in marka ilaahay loo tadarucaa ilaahay la baryaa caafiyana ilahay waa in la weydiistaa iyo nabadgelyo yani laga nabadgalo dhibka adduunyada iyo dhibka aakhiraba caafiyada la weydiisanaya waa caam waxaana soo gelaya cadowga in lala kulmana in marka ilaahay laga baryayo inuu ilaahay ka badbaadiyo marka hore saasaa ilaahay laga baryaya laakiin hadday dhacdo in lala kulmo waa in la sabraa oo la adkaystaa faidaa laqiitumuuhum fasbiruu haddaad la kulantaan sabra oo adkaysta oo yacni ha ka cararina marka ilahay in loo tadaruco ilaahay la baryo uruurka iyo kedinta iyo iscajabinta aada looga taxadiro ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya wakhtigay ku fiican tahay dagaalka in lagu beegaa inay tahay gelinka dambe inay markaa ku fiican tahay yani wakhtigaas dabaysha markaa sabadu soo dhacdo inay markaa ku fiican tahay waa laga qaadanaya culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen marka hore waxa fiican salaada horaa fiican allaahuma baarik liummatii fii bukuuriha oo barakadii bukuurka lagu ducaynayey ayuu soo geliyaa marka waxaa fiican salaada horaa markaysaa marka hore ku fiican tahay hadday salaaddii hore suuro geli weydo oo dib looga dhaco subaxnimadaa hore in waxa weeye dib loo dhigo ilaa gelinka dambe awalkiisa laga gaadhaayo in dib loo dhigaa fiican oo wakhtigaa la sugo labadaa xilli mid ahaan ay ahaato ama subaxnimada hore ay ahaato oo wakhti kafle ah waa wakti waxa weyaan markaa laga yaabo cadowgii inuu marka hadduu doono hurdo iyo wax lamida ku mashquulsan yahay waa waktii ummadda barakada loogu duceeyey yani waxa waktigaas waa waktiga fiican waktiga labaad ee soo raacaya waktiga dabayshaasi soo dhacdo riixu saba oo gelinka dambe awalkiisa inay markaa tahay xadiisna waxaa lagu soo wariyey macnahaas caddaynaya kaana idaa lam yuqaatil awala nahaari intadara xataa tahuba ariyaax wa taxdura asalaa wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaanu dagaalamin maalinta awalkeeda waa sugi jiray ilaa inta dabayshu soo dhacayso oo dabayluhu soo dhacayaan waa riixu sabaa salaada duhurna ay soo xaadiraysa ayuu sugi jiray waxaa laga qaadanayaa in markaa la jeclaysto kulanka cadowga lala kulmaayo in la tamaniyo la jeclaysta in laga fiican yahay waay tahay arrinka noocaasi makruuh way waa ibtilaa iyo imtixaan imtixaan ruuxa aanu ogeyn inuu ku baasayo iyo in kale inuu jeclaysto maaha waxaa kaloo laga qaadanayaa in la sabro marka cadowga lala kulmo waxaa kaloo laga qaadanayaa caafiyo ilaahay markaa nabadgeliyo inuu siiyo ruuxa oo wax walba u nabadgeliyo aafo oo dhan iyo dhibaato oo dhan ka badbaadiyo fi dunya waalaakhira yacnii hadday aafadaasi tahay xagga diinta iyo xagga adduunyada iyo xagga jidharhka iyo xagga aakhiro mid walba inuu dhibaatooyinka ka badbaadiyo inuu ilaahay ka baryo waxaana soo gelaya inuu ilaahay ka badbaadiyo kulanka uu cadowga la kulmaayo waxaa kaloo laga qaadanaya fadliga uu jihaadku leeyahay iyo inuu sabab u yahay jannada in la galo ayaa laga qaadanaya can sahli bni sacdin isaacidiy radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam ribaatu yowmin fii sabiili illaahi khayru min addunya wamaa calayha yacnii maalin ruuxu inuu faranta isku xidho naftiisa ku xabiso oo laasimiyo oo naftiisa halkaa ku xidho oo joojiyo aanu ka imanin faranta fii sabiili illaahi jihaad yacni markaa daraaddii faranta u joogo meeshaa cadowga gaalada iyo muslimiinta u dhaxaysa inuu ruuxu markaa ku sugnaado oo joogo oo halkaa naftiisa markaa waxawan yani uu ku xabiso mid ku sugan ka yeelo heegan halkaa ku ahaado maalin jihaad inuu sidaa u ahaadaa oo faranta markaa u joogaa khayru min addunya wamaa calayha waa ka khayr badantay adduunyada iyo waxa adduunyada korkeeda ku suganba waa ka khayr badantay wa mawdicu sawti axadikum min aljannati khayru min addunya wamaa calayha jeedalka midkiin meel uu dhigo wa mawdicu sawti axadikum yacni midkiin jeedalkiisa meesha uu dhigo min aljannati xaalay jannada ka mid tahay khayru min addunya wamaa calayha waxay ka wanaagsantao ka khayr badan tahay adduunyadii waxaa korkeeda ku suganba meel jeeda la dhigo jannada ka mida ka wanaagsan adduunyadii waxa ku dhex sugan ee markaa nicmo ahba iyo ladnaan ahba waalrawxatu yaruuxuha alcabdu fii sabiili illaahi waalrawxatu galab carow yaruuxuha alcabdu addoonku u galab caraabo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisao jihaadka u galab caraabaa aw ilkhadwatu ama kallahaad uu kallaho jihaad u kallahaa yacnii inuu markaa galab carowtiin u sameeyo jihaad iyo inuu markaa weye jarmaado u sameeyo jihaad khayru min addunya wamaa calayha khadwada waxaa loo jeeda un gelin hore inuu socdo laakiin asaalatan subaxnimada horena waa loo isticmaalaa marka waxaa laga tilmaamaya hadduu gelinkaa hore marka waxa jihaad u socdo iyo hadduu gelinka dambe jihaad u socdo mid walba khayru min addunya wamaa calayha waxay ka wanaagsan tahay adduunyadiiyo waxa korkeeda ku sugan oo dhan bay ka wanaagsantahay xadiidka waxaa soo wariyay bukhaari iyo muslim ha yeeshee muslim ma soo warin isagoo xadiisku dhammaystiran ee qadarka ugu dambeeye keliya ayuu soo wariyey shardiga kitaabkuna wuxuu ahaa axaadiista uu keenayaa inay tahay fiima ittafaqa calayhi albukhaariyu wa muslim axaadiista bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen markaa qadarka ugu dambeeya ee tilmaamaya gelin hore inuu jihaad u socdo ama gelin dambe inuu jihaad u socdo waxay ka khayr badan tahay iyo waxaa korkeeda ku sugan intaasaa muslim ka soo wariyey xadiiska mar kalena waaba soo celin doonaa isagoo riwaayada muslim sheegaya xadiiskan waxaa laga qaadanayaa fadliga jihaadka waxaa laga qaadanayaa faranta jihaadka in la joogaa oo cadowga hortiisa meesha faranta ah lagu sugnaadaa maalin qura in ajar weyni ku sugan yahay ajarkaasoo adduunyada iyo waxa korkeeda ku suganba ka khayr badan hadday naciim tahay hadday maal tahay hadday raaxo tahay wax alla waxa adduunyada korkeeda ku sugan halkaa maalin ou faranta jihaadka joogay walow dagaal bayaanu la kulmin ama ha la kulmo yacni fadliga markaa mid walba waa ku sugan tahay waayo hadda ribaadkaa lagu xidha hadduu cadowgii gaalad la kulmo la dagaalamona waa kasii fadli badan tahay haddaan xataa maalintaa dagaal la kulmin fadiiladii waa helayaa marka waa fadli weyn waxaa laga qaadanaya ribaadku inuu fadli badan yahay sharcanna waa la amray waraabituu sida aayadda suuratu ali cimraan lagu khatimay sheegaysa isbiruu wasaabiru waraabituu fadligaa weyn waxaa loogu yeelay dee khatarta ku sugnayd ee ruuxu marka uu bandhigan yahay khatar uu u bandhigan yahay taas aawadeed baa fadligaa loogu yeelay waxaa laga qaadanayaa adduunyadu inay liidato marka aakhiro loo eego ayaa laga qaadanaya waayo nolosha adduunyadu iyo nicmada adduunyadoo dhammi waa dhammaanaysaa waana shay daleela oo yar weeye weliba waxaa ku lamaan dhibaatooyinna waa ku lamaan yihiin mar saddexaadkana waa ayaamo yar oo deg deg bay u dhammaanaysa maata ay yidhaahdeen xikmad laga soo wariyey ee salafka qaarkood inay yidhaahdeen low kaanat iddunya dahaban yafna walaakhiratu khasafan yabqaa hadday adduunyadu ahaan lahayd dahab dhammaanaya aakhirana ay ahaan lahayd wax dhoobo laga sameeyey oo baaqi noqonaya yacni waxaa dhoobada laga sameeyey baaqi noqonaya ka wanaagsan yacni dahabkaa dhammaanaya ka wanaagsan bal ka warran hadday aakhiradi tahay markaa dahab baaqi noqonaya adduunyaduna ay tahay yacni khasafan yafna yacni ay tahay wax dhoobe laga sameeyo markaa waxa baaba'aya oo aan baaqi noqonaya yani waa mithaal aakhira markaysaa waa khayru min adahab dahab waa ka wanaagsan tahay adahabu kasmihi dahab aakhiro dahab waa ka wanaagsan tahay haddana maca daalik waa mid markaa baaqi noqonaysa waa mid ka maran dhibaatooyin inay ku laran yihiin iyo waxyaalo nicmada markaa nuqsaamiya inay ku laran yihiin waa ka maran tahay adduunyadii marka waxaway intay tahay nicmadeedii mid daleela oo iska yar ay haddana maca daalik markaa dhibaatooyin ku dheehan yihiin markaas haddana maca daalika ay markaysaga baaba'aysaa ayna baaqi noqonayn ayna baaqi noqonay xadiidka waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a fadliga jihaadku siduu u weyn yahay waayo gelin hore keliya in loo socdo jihaad ama gelin dambe keliya in loo socdo jihaad ayuu nebigu inoo sheegay calayhi asalaatu wasalaam in adduunyadii waxaa ku kor suganba raaxo iyo nicmo ah dhammaan inay ka wada khayr badantah fadliga jihaadku inuu aad iyo aada u weyn yahay ayaa laga qaadanaya can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalama qaal intadaba allaahu ilaahay wuxuu doonay walimuslimin tadamana allaahu ilaahay wuxuu u damaano qaaday macnaha waa isu tegeysaa intadabana hadda waxa weye sida riwaayada kale ku sugan baa muraadku u dhacaya ilaahay wuxuu u ballan qaaday ama u damaano qaaday liman kharaja ciddii soo baxday fii sabiilihi waddadiisa jihaadkaa u soo baxday wuxuu u ballan qaaday ama u damaano qaaday laa yukhrijuhu ilaa jihaadun fii sabiilii xaalaanu soo bixinin ruuxaas mooyaane jihaad waddada ilaahay u jihaadayo mooye wax kale aynay soo saarin wa iimaanun bi iyo iimaan uu ilaahay rumaynaayo mooyaane wax kale aynay soo saarin wa tasdiiqun birasuulii iyo rumayn uu rasuulka ilaahay rumaynaayo mooyaane wax kale aynay soo bixinin fahuwa calaya daaminun wuxuu yahay mid waxa weeye damaan u saaxiiba ayuu yahay oo damaano qaad leh oo ilaahay isugu waajibiyey damaano qaadkaas daamin bimacnaa laga tilmaamayo duu damaan waa mid damaan u saaxiiba ama faacil looga jeedo bimacnaa mafcuul fahuwa calaya daamin ay madmuun waa mid loo damaano qaaday oo damaanaqaadkaan isku waajibiyey waxaan u damaano qaaday ayaa macnuhu u dhacaya ilaahay wuxuu u ballanqaaday oo u damaano qaaday an udkhilahu aljanna inaan jannada geliyaan u ballanqaaday oo u damaano qaaday ayuu ilaahay yidhi aw urjicahu ilaa maskanihi aladii kharaja minh ama inaan markaa u soo celiyo gurigii uu ka baxay bacdi waxay u dabdiyeen arjicahu bacdina waxay u dabdiyeen urjicahu sababtuna waxay tahay rajaca marna waxay noqotaa laazim marna waxay noqotaa mutacadi haddii la rajacadii mutacadiga ahayd baa laga keenay an arjicahu bay noqonaysaa laa tarjicuuhunna ila alkufaar haddii la yidhaahdo urjicahu waxay noqonaysaa markaa rajacadii laazimka ahayd in laga keenay oo dee hamzada markaa lagu gudbinaya lagu tacadisiinaya marka labadu wajay fa huwa calaya daaminun ay madmuunun waa midaan u ballanqaaday baa macnuhu u dhacaya oo ilaahay u ballanqaaday damaanaqaadkaana ilaahay isku waajibiyey wuxuu ilaahay u ballanqaaday an udkhilahu ljanna xadiiska uu nebigu sheegaayo inaan jannada geliyaan u ballanqaaday buu ilaahay yidhi aw urjicahu ama aw arjicahu ama aan u soo celiyo aw arjicahu ama aan u soo celiyo ilaa maskanihi gurigiisi aan u soo celiyo alladii kaasoo kharaja minhu uu ka baxay aan ku soo celiyo naailan maa naala min ajrin aw haniima xaaluu gaadhay maa naala wuxuu gaadhay oo min ajrin ajara aw haniimatin ama fur ah uu gaadhay xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiidkan marka ereyga nadaba waxa weeye dalabka asaalatan la yidhaahdaa waana ereyga markaysa waxaan yani marka sunnaha lagu itlaaqo manduub waa mid la dalbay marka nadbi waa alab marka macnuhu wuxuu dhacayaa sida uu saaxibu nihaaya sheegaayo ibnulasiir intadaba allaahu yacni ilaahay baa yani dalbay inuu soo baxo markaasuu baxsoomay oo soo aqbalay inuu baxo nadabtuhu fantadaba ay bacatuhu fanbacasa macnuu wuxuu dhacayaa waan u yeedho waa ajiibay intadaba allaahu yani ilaahay intuu ka dalbay ayuu addoonkiina markaa aqbalay baa macnuhu dhacaya khulaas ahaan waxay la macno noqonaysaa uun kaa u soo baxay inuu ilaahay u ballanqaaday u ballanqaaday inuu jannadaa geliyo ama isagoo dee ajar ama khaniimo wata inuu soo noqdo inuu soo celiyo ama inuu soo celiyo ayuu u ballanqaaday xadiidkan waxaa laga qaadanayaa jihaadka fadligiisa inuu wen yahay iyo ikhlaas haddii markaa jihaadkaa lagu galay oo ilaahay dartii looga jeeday in fadli weyn laga helayo laa yukhrijuhu ila jihaadun fii sabiili wa iimaanun bi wa tasdiiqun birasuuli marka waxaa laga qaadanayaa jihaadkii in ikhlaas lagula yimaadaa laga qaadanaya oo ujeeddo adduunyo aan looga dan lahayn waa inaan looga jeedin ujeeddo adduunyo in looga jeeda liajli illaah fadligaasna waxaa lagu helayaa marka niyada noocaasa lagu galaa fadligaa laga helaya ee eh, haddii waxa weeye magacdoon iyo wax la mida looga dan leeyahay iyo ujeeddooyin adduunyo fadiilada noocaasa mid lagu helayo ma ah magacdoon hadday tahay iyo markaa hala yidhahdo waa geesi iyo wax la mida iyo hadduu casabiyad markaa uga jeedo inuu markaa u dagaalamayo qowmkaagun daafac umuuraha noocaasa wax sawaab iyo ajara ku heli maayo bale wuxuu ku mutaysanayaa ciqaab saddexdii marka waxa weyaan yacni naarta la horraangelinayey waxaa ka mid ahaa mid jihaadaya oo u jihaadayey si loo yidhaahdo waa geesi marka jihaadkii waa in marka ikhlaas lagula yimaada hal arrin culammadu waxay yidhaahdeen hadduu marka muraadkiisu yahay qasadkiisa weynaanshaha badani inuu janno doonayo ilaahay dartii laakiin ay ugu yaro lamaan tahay inuu marka waxa weeye maal haniime ana helo oo haniimada wax ka helo ta noocaasi ay tahay qasdi tabaciya ah. miyay ka burinaysaa iyadu culammadu waxay yidhahdeen maya taasi ka burin mayso hadday mar qasdi tabaciya tahay qasadkii asalkaa ah inay ahayn waxyaalaha markaa jihaadka de ka dhashay ka mid tahay ta noocaas maana tii ay soo aroortay jucila risqii taxta dilli rumxi xajkii oo kale marka la imanayo dee waxaa jiri jiray marka waxa tijaaro qaar markaa doonaayay inay tijaarona sameeyaan laakiin qasadkooda weyni marka hore u ahaa xajka marka saasoo kale hadduu markaa ruuxa qasadkiisa weyni u yahay yani jihaadkaas uu yahay laakiin arin tabac ahaan usoo galayna uu jiro inuu de waxa weeye furkaana iyo haniimada inuu wax ka helo ayna qasad asala taasi aynay ahayn dhibi kuma sugnaa walimuslimin mahalu mujaahidi fii sabiili illaahi wallahu aclamu biman yujaahidu fii sabiilihi ka mahali saa'imi alqaa'im muslim waxaa u sugnaaday inuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam mahalu mujaahidi fii sabiili illaah ka ilaahay waddadiisa u jihaadaya tusaalihiisu wallahu aclamu biman yujaahidu fii sabiilih ilaahay baana u ogaal badan biman yujaahidu fii sabiilihi ka u jihaadaya waddadiise ka mahali saa'im marka wallahu aclamu biman yujaahidu fii sabiilih waxaa laga dhigay jumla muctarida oo mubtadihii khabarkii soo kala dhex gashay ka mahali saa'imi alqaa'im wuxuu la mid ahaaday sidii kii soomanaa ee taagnaa oo maalintiina soomaayey habeenkiina cibaado u taagnaayoo kaluu la mid yahay kaasuu la tusaale yahay wa tawakala allaahu lilmujaahidi fii sabiilih ilaahay wuxuu u ballan ballanqaado u damaano qaaday lilmujaahidi fii sabiilih ka u jihaadayo waddadiisa in tawafaahu hadduu oofsado bimacnaa uu nafta ka qabto an yudkhilahu ljannata inuu jannada geliyo aw yarjicahu saaliman maca ajrin aw haniima ama uu soo celiyo saaliman xaaluu nabad qabo uu soo celiyo maca ajrin ajar la jirkii uu soo celiyo aw haniimatin ama haniimo iyo fur la jirkeed u soo celiyo yani saasuu u ballan qaaday marka xadiiska sheikhu wuxuu u tiiriyey muslim laakiin saxdu waxay tahay in bukhaari iyo muslim labadaba ay xadiiska soo wariyeen oo aanu muslim la gaar ahayn marka sahwi ayaa ku dhacay sheekha markuu muslim keliya u tiiriyey xadiiskana waxaa laga qaadanayaa fadliga jihaadku inuu weyn yahay oo muddadaa ruuxu jihaadka ku maqan yahay mid habeenkiina taagnaayoo qiyaamuleyl u taagnaa maalintiina soomanaa intaa sidaa ku waday ilaa intuu jihaadka ku maqan yahoo dhan kaasuu la yahay taasna waxay ku tusinaysaa fadliga jihaadku siduu u weyn yahay ayay ku tusinaysaa dee muddada markaa ruuxaasi jihaadka ku maqan yahayna inuu maalin oo dhanna soomanaado habeen oo dhanna taagnaado waxaa la garanayaa dee inay aada u adag tahay aanu habeenkii seexano habeen oo dhan qiyaamuleil u taagan yahy maalin oo dhanna soomanyey ila zamanka waa dheeraan karaa uu ku maqan yahay jihaadkii taasi waxay caddaynaysaa fadliga jihaadku siduu u weyn yahay bay caddaynaysaa waayo isagu intaa uu jihaadka ku maqan yaho dhan yacni mar kastaba cibaadu ku jiraa hadduu taagan yahay iyo hadduu fadhiyo iyo hadduu markaas soconayo iyo hadduu soo jeedo iyo hadduu hurdo mar walba cibaadadiibuu markaa mustaqri ku yaho ku jiraa waana cibaado nafcigeedu tallaabayo dadka u gudbaayo waa cibaada mutacadiya nafcigeedu dadka u tallaabayo laakiin qiyaamu leylkan iyo soonkan uu la imanayo kan kale waa cibaado isaga ku kooban nafcigeedu qaasir ku yahay marka ajarka jihaadku inuu wen yaha laga qaadanaya inta kale waxay la mid tahay xadiiska aynu soo marray وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله ما من مكلوم يكلم في سبيل الله مثل الداوعاء oo ilaahay dartii loo dhaawacaa ma aha mid jira ilaa jaءa yowma alqiyaama ama maa min makluumin mid la dhaawacaa yuklamu lama dhaawaco fii sabiili illahi ilahay waddadiisa looma dhaawaco ilaa jaaa yowma alqiyaamati inuu yimaado mooyaane maalinta qiyaame xaal axwaasha ka mida saasi ma dhacdo mooyaane xaaluu imanayo maalinta qiyaame wa kalmuhu yadmaa iyada oo dhaawiciisu uu dhiig markaa keenayo dhiig bixinayo macnii uu dhiigayo dhiig ka imanayaa loo jeedaa allownu lownu dami wariixu riixu lmiski midabku waa midabkii dhiigga oo dhiiggii casaabaa markaa ka imanaya midabkaa weeye wariixu riixu lmiski urta dhiiggaasi leeyahayna waa urta miskigoo kale urta miskigoo kale weeye marka xadiidka waxa uu isaguna tilmaamayaa fadliga jihaadku siduu u weyn yahay buu tilmaamaya xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey fadliga jihaadku siduu u weyn yahay ayuu markaa tilmaamaya oo ruuxa markaa shahiid noqda ama ruuxa lagu dhaawaco jihaadka mid walba fadli weyn inuu ka helaayo ayaa laga qaadanaya haddii lagu dilo dee waa shahiid fadligiisuna waa weyn wenyahy haddii lagu dhaawaco dhaawaca caynkaasi aakhire wuxuu u noqonayaa inuu marka waxa weeye udgoon marka waxaa laga tilmaamayaa fadli weyn inuu ka helayo ayaa laga qaadanaya marka wuxuu ka mid yahay nusuusta tilmaamaysa fadaaisha jihaadka ka warramaysa ayuu ka mid yahay kalmiguna waa dhaawaca weeye kalmigu waa dhaawaca marka aakhire waxaa la soo saaraya isagoo markaa nabarkiisa sidii u dhiigaya oo uu marka aad mooddo hadda inuu markaa ku dhacay oo cusub yahay aad mooddo oo dhiigi ka baxayo laakiin markaa udgoonna uu ka soo kankamayo udgoonka miskiga oo kale uu ka soo kankamayo kadib markaa waxaa lagu karaamaynayaa jannaadkii ayaa lagu karaamaynaya maaha inuu ku baaqi noqonayo dhiiggaasi sidaa ahaanayo marka dambe waa laga bi'inaya laakiin xaaladda hore asaa lagu soo saarayaa baa loo jeedaa can abi ayuub alansaariyi radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam gadwatun fii sabiili illaahi aw rawxatun ghadwatun socod gelin hore la socdo oo fii sabiili illahi ilahay waddadiisa gelin hore loo socdo aw rawxatun ama gelin dambe in la socdo oo iyaduna markaa jihaadkii loo socdo khayru mima talacat calayhi ashamsu waharabat waxay ka wanaagsan tahay waxa qorraxi usoo baxdo qoraxina ka dhacdo ayay ka wanaagsan tahay xadiidka waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey akhrajahu muslim sheekhuna wuxuu markii hore ku talagalay shardiga kitaabkiisa inuu markaa noqdo bukhaari iyo muslim laakiin tan wuu u badheedhay maadaamuu saa u qoray waxaa la mida kan kale marka maadaama saxaabadun kala duwan tahay laakiin isku macno ay yihiin sidaasuu markaa waxa weeye u wada arooriyey wa waa isku macne laakiin yani waa kala laba xadiis baa la ictibaarinaya hadda xadiiskani xadiiska ka dambeeya waxaa laga eegayaa makhrajka kanna waxaa soo wariyey saxaabiga abayul ansaari kanna waxaa soo wariyay anas bnu malik marka waa ka laba xadiis baa la odhanaya can anas bni malikin radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sal allahu aleyh wasalam ghadwatun fii sabiili illaahi socod gelin hore la socdo oo jihaadka loo socdo aw rawxatun ama gelin dambe socodka la socdo oo jihaadka loo socdaa khayrun min addunya wamaa fiiha waxay ka wanaagsan tahay adduunyada iyo waxa ku dhex suganba waa ka wanaagsan tahay akhrajahu albukhaariyu kan bukhaari lama gaar ahaa muslimna waa soo wariyey oo waa la wadaagaa marka calaa kulli xaal yani axaadiista dhammaantood waxay tilmaamayaan fadliga uu jihaadku leeyahay iyo siduu jihaadku weyn yahay iyo gelin keliya in loo socdaa in adduunyadao dhanba raaxadeeda iyo nicmadeeda uu ka khayr badan yahay ayaa laga qaadanaya marka fadli weyn baa ku sugan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk